qaala alimaamu abuxuseyn muslim bnu xajaaj bn muslim alqushayri maysaaburi raximah اllah xadaanii cubaydullahi bnu cumar alqawaariyi fii baabi jawaazi xalqi ra'si lilmuxrimi ida kaana bihi adan wujuubi اlfidyati lixalqihi wa bayaani qadriha wuxuu ku saabsan yahay jawaazi xalqi ra's madaxa iyo timaha madaxa in la xiiro inay bannaan tahay lilmuxrimi qofkii muxrimka ahaa ama xaj ku jiray ama cumro ku jiray ayay u bannaan tahay idaa goortii bay u bannaan tahay kaana bihi uu ku sugan yahay adan wax dhib ah oo madaxa ka haysta dhibka ha ahaado injir ku dhalatay oo madaxiisii iyo timihiisii sida xadiidka cabdulxujra inoo imaan doona ama sudaac iyo madax xanuun uu timihii xamiri laayahay wixii markaa dhib ahoo madaxa ka haysta daraaddeed wuu u xiiri karaa timihii liannahu asalka waxaa weeye qofka xaj ama cumro ku jiro inuuna timihiisa xiirin ilaa wakhtigii laga gaaro uu xalaaloobayo walaa taxriquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxillah ilaa meeshii xoolaha gowracii maalintaasi oo manaxriga la yidhaahdo ay laga gaaro timaha lama xiri karo oo maxduuraat maxduuraatlixraam bay ka mid tahay xalqu shacri in madaxa timaha layska xiiro cidyaha layska guro dhiig iyo wax udgoon laysmariyo dhar toban oo mukhiid oo jidhka loogu talagala la xidho madaxa in la dado ragga waxyaalahaas o dhanba waxay ka mid tahay waxyaalahan la ogoleen ilaa laga gaaro yowmu taxallul arrinta qofka uu xalaaloobaayo taxallul awal uu ka gaaro laakiin waxaa bannaan xiirintii haddii dhibaato iyo duruuf ay timaado oo xaajo meesha ay timaado oo qofkii uu xamili waayo inuu sugo xilligii timaha uu xiiran lahaa marka waa se xiraya wa wujuubu lfidya fidyaase waajibaysa lixalqihi xiiriddaa daraaddeed hadduuse xiiro oo u adkaysan waayo fidyuu bixinaya fidyadaasna waa inoo imaan doontaa waa saddex shay oo qofka uu khiyaar leeyahay midkuu rabo inuu ka qaato wa bayaani qadriha fidyada qadarkeedana waa la caddayn doonaa oo aayad qur'aana iyo xadiid fasiraaya ayaa noo imaan doonaa qaala raximah اllah xadaanii cubaydullaahi bnu cumar alqawaariiri qaala xadaanaa xamaad yacni bni zayd ibni dirham can ayuuba ibn abi tamiima sikhtiyaani xaw xadanii abu rabiic سليمان بن داود العتك الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ابن أبي تميم قال سمعت مجاهدا مجاهد بن مجاهد بن جبر يحدث صغى والرماية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كعب وحويه وبابكنا صغى xadiidka wuxuu ku wareegayaa madaarku waa kacab binu cujra sababta asagay ku soo degtay qaala wuxuu yidhi ataa calaya rasuulullah nabiga calayhi salaam baa ii yimid zaman alxudaybiya xilligii xudaybiya nabigaa ii yimid alfaad kala duwan baa ku imaan doonto isku maana dhowow macnuhuna la jamcin karo in nabiga uu yimid in asaga uu yimid way kulmeen in asagoo la wada loo keenay nabigana waa arki doontaa xumiltuu leh waa la soo qaaday marka xaaladdaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay kulmeen xudaybiyana waa meel ceel ah oo aan ka fogeyn makal mukarama xaramkana qayb ka mida xaramkuu galaa qayb ka midana xilliga weeyaan waa meeshii bisanadkii lixaad ee hijrada nabiga calayhi salaam cumro markuu soo aaday isagii saxaabadiisii ay dhaafi waayeen oo ay gaari waayeen maka halkii ay ku xalaaloobeen ay ka soo noqdeen ayaa la dhaha xudaybiya marka wakhtigaas saxaabada nabiga la socotay koobnayd buu ka mid ahaa zaman alxudaybiya nabiga la socday waana aniguna uuqidu waxaan hurinaayey oon shidaayo oon isku maaragtay isku aruurinaayey taxta qaal alqawaariiriy isaga wuxuu yidhi cubaydullaahi qidrin lii dhari aan lahaa oo dab saaran yaan xaabada ku aruurinaayo oon xaabada ku shidaayey wa qaala aburabiic isaga wuxuu yidhi burmatan lii burmaduna iyaduna waa digsi ama waa weel digsi oo kale ah weeyaan burmada marka saxaabigan oo dabka u saaran yahay digsi oo wax ku karsanaya xaabadana ku aruurinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam baa soo kor istaagay waalqamlu walxaala alqamlu injirtuna yatanaahar ay yatasaaqat ay ku daadanayso calaa wejhi wejigayga injirtii madaxiisa ka soo baxday ayaa soo baxday oo bannaanka timidoo wejigiisa ku qulqulaysa nabiga calayhi salaam wuu arkay ninka dhibka haysta ama mujirka ka socota fa qaala nabiga calayhi salaam baa wuxuu yidhi ayuudiika ma ku dhibayaa hawaamu ra'sik madaxaada xasharaadkan iyo waxaan ka dul socday ee ka socda injirtaa soo kuma dhibaayo qaala wuxuu yidhi kacab qultu waxaani nacamhaa waa ay dhibaya oo xabad injira ah oo ku jirta timaha dhexdooda yaa xoqoshadoodii iyo inay boog ay kuu yeesho ay ka dhalataan inay intay badatay oy qaadi weyday timihii ay bannaanka u soo baxday injirtaasi waa injir la dhuldhacay oo saxaabiga heer gaadhay xataa nabiga calayhi salaam loo sheegay ninkan in uu aad u duruuraysanyahy u dhibaataysan yahay marka makuu dhibaya qultu nacam waa dhibaya nabi allo qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi faaxliq iska xiir marka ilan wuxuu sugayaa intuu maka tago oo kacbada dawaafo oo safiya marwo uu sacyiyo marka inuu timaha iska xiiro oo nusubkii bay ka mid tahay xalqu raas xilligaasuu sugayaa tii gaari kartide waa intaan laga quusanin intaan laga quusanin maka tegitaankeeda wey oo la rajo laga qabo in la gaaro iska xiid buu nabigu yidhi wasum alaaata ayaamin saddex beri soom aw amase adcim quudi sitata masaakiina lix miskiin quudi oo miskiin walbaba laba mud laba mudsii muskiilo muxuu ahaa kiilo iyo rubuc sii aw amase unsug nasiika maxaad gowracdaa nasiikatan neef gowrac baa leehi saddexdaasi marka awdaa waa takhyiir waa fidyada waa mukhayar midkuu rabo ayuu ka bilaabayaa hadduu saddex bari soomo ama mee uu masaakiin quudiyo ama mee uu neef gowraco midkuu rabo ayuu qaadan waa mukhayar qaala ayuub wuxuu yidhi falaa adri moogi biayi daalika saddexdaasi fidyada ah middii uu badda'a nabiga ku bilaabay calayhi salaatu wasalaam ama baddaa uu ku bilaabay saxaabiga laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam miduu ku bilaababa waa takhyiir kaad rabto ayaad qaadan kartaa waa khiyaar waayo ilan kafaaraadka iyo fidyooyinku qaarna waa muratab qaarna waa mukhayar qaarna waa oo haddaad middaa weydo yaad midda kale u gudbi kartaa qaarna waxaa weeyaan adigoo heli kara ama awood u leh ayaad midkaad rabta ka dooran kartaa tan waa sidaas marka marka xadiidka waxaa laga qaatay timihii halla xiir la yidhi hadday xaajo timaado ama daruura ama xanuun u imaado ama dhib qofkii inuu karo tana xadiidka laga fahmay waa sida uu musanifkana maaratay ama mutarjinka u baabaystay weeyaan qaala xaddaanii caliy bnu xudrin sacdiyu wa zuhayr bnu xarb wa yacquub bn ibraahiim jamiican dhammaan can ibni curaya ayay ka wariyeen ismaaciil ibn ibraahiim ibnu miqsam can ayuuba ibn abi tamiima fii hada alisnaad bimilihi iyaduna mutaabaco weeyaan oo xadiidkaa hore unbuu xoojinaya qaala xadaanaa muxamed ibnu muana alcanazi abu muusa qaala xadaanaa ibnu abi cadiyin can ibni cawn can mujaahidin can cabdiraxmaan ibni abi leyla can kacb ibni cujr radi allahu canhu qaal wuxuu leeyay kacab fiya anigay unsilad ku soo degtay haadihi suura haadihi alaaya aayaddan anay u soo degtay aayaddan qur-aankaa sababu nusuul ayaa jira sababtay ku soo degtay aniga weeyaan buu leeyahy aayaddu waa tanoo ilahay wuxuu le faman kaana minkum mariidan qofkii jiran aw bihi adan min ra'sihi ama madaxa dhib uu ka haysto fafidyatun facalayhi fidya faxalaqa baa ku jirta oo timihii xiirta fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin ow nusu ah, saddexdaas inuu soomo ama uu sadaqo la baxo ama uu neef gowraco saddexdaa marka waa mubham qur-aanka mubhamkiisana sunnada nabiga calayh salaam baa fasirtay soonkaasi inta uu yahay aayaddu mayna sheegin meeqa beri weeye sadaqadaasna intay dhan tahay raashinka la bixinaayo nusuguna ma adhibaa ma lowaa ma geelba waxa la gowrici marka qur'aanka mufhamkiisa ama mujmal qur'aan qur'aanka mujmalkiisa waxaa fasiraya xadiidka nabiga sala allahu alayh salaatu wasalaam ilahina wuxuu le waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nusila ilayh qur'aan baan kugu soo dejinnay adiguna u caddeen oo waxyigaa kale ee xadiiiga ah ayaad ku caddaynaysaa qur'aanka kariimka wuxuu ijmaaliyey wuxuu ilaaqay baa lagu qayidi wuxuu cumuum oo camimay baa lagu khasisi marka sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa qariinatu lqur'aan qur-aankay xidhiiraan oo ayna kala maarmi karin qofkii kala fasriyaa qur'aanka iyo sunnada oo yidhaahda anu qur'aanka omaan ku kaaftoomi sunno iyo xadiid midna dan ka geli mahayo qofka asagaa ama waa jaahil ama waa mukaabir ama waa qof jaahil oon garanaynin ahmiyada ay leedahay sunnada nabiga calayhi salaam lifahmi lqur'aan in qur'aanka la fahmo ama waa qof garanaayo ee cudur kale uu ku dhacay wey marka fain kunta laa tadrii fatilka musiibatun wain kunta tadrii falmusiibatu acdamu baa la dhihi hadduunan garanaynna waa musiiba hadduu isagoo garanaayo iska yeelyeelana waa musiibo ka sii weyn wey marka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa aayaddan soo maaratid aayadda nabiga inoo fasiraya qaala fa nabiga calayh salaam baan u imaaday faqaala wuxuu yidhi udnuhu warbar soo dhowow wuxuu arkay xaaladiisa fadanawtu faqaala udnuhu bar soo dhowow fadanawtu suu u xaqiiqsada xaaladda haysata codkiisana u gaadho ninkana intibaahiisa uu u dayaargaroobo laftal intibaah baraaruggiisa uu xaadir u noqdo faqaala sala allah aleh wasalam ayuudiika hawaamug ma ku dhibayaa waxaan kaadul dhex socda ee noolahan noolahan madaxaada ku socda injirtaan ma ku dhibayaa qaala ibnu cam waa adumuu qaala inuu yidhi nacam haa qaala fa amaranii nabigu wuxuu amray bifidyatin min siyaam soon inaan ku fidyo bixiyo aw sadaqata sadaqa aw nusukin maa tayasara wixii fududaado sadaqadaas nusuga waxii fududaado neef ariba ugu yar neef araa ugu yaray darka xadiidkaa fasiraya waxadaanaa ibnu numayrin qaal xadaanaa abi xadaanaa sayf sayf ibnu sulaymaan almakhzuumi mawlaahu ayaa la yidhahdaa sayf ibnu sulaymaan almakhzuumi qaal samictu mujaahidan baan maqlay ibnu jabrin xadaanii cabdiraxmaan bin abi layla ayaa ii warramay qaala xadaanii kacab binu xujrata radia allaahu canhu buu ka or anna rasuula allahi sala allah aleh wasalam nabigu waqafa calayhi kacab buu dul istaagay wa ra'suu madaxuusuna yatahaafatu ay ka daadanayso qabla dhinjir faqaala wuxuu yihi ayudiika hawaamuk war ma ku dhibaya waxaa madaxa kaa socda qultu nacam haa qaala faxriq ra'saka madaxa iska xirtimaha xiiq fa waxaa weeyaan daruuraadka iyo xaajaadka intaba taysiir iyo fudaynin baa ka dambaysa wax mashaqoo qofka awooddiisa ka baxsan ilaahay naguma kallifo subxaana wa tacaala iska xiir meeshii ma gaarin ha taagnaanine xiir qaala fa fiya anigay nasalad ku soo degtay haadihi alaaya aayaddan faman kaana minkum mariidan ow bihi adan min raasihi fa fidyatun min siyaamin ow sadaqatin ow nusur aayadda anay u soo degtay buu leeyahay marka waa waxa culammadu ay yidhaahdaan qaacidada mashuurka alcibratu ah bicumuumi lafdihi laa bikhusuusi sabab asagay sabab ahaan khaas ku tahay aayaddan laakiin xukunkeeda waa caam qof kasta oo muslima oo xajka ku jira ama cumraysanaya oo waxyaalihii loo diiday maxduuraadka ahaa wax ka mida u baahda ama xaaje iyo daruuro ay u keento waa qaadanayaa daruuradaasi kadibna fidyuu iska bixinaya fa qaala lii rasuulullah nabiga calayh salaam baa yidhi isagoo fasiraya aayaddii sum alaaata ayaam soomkii meerkuu noqday fidyatu min siyaam soonkii iska ijmaal mujmalkaa saddex beri weeyaan aw mase tasaddaq sadaqayso bifaraq dembiil ama weel bayna sittati masaakiina lix miskiin u qaybi waa alaata aasucin saddex suus yaa lix miskiin loo qaybin maxaa ku hagaagay miskiin walba nisfu sax baa ku hagaagaya awilsuq maa tayasar wixii ku furudaado oo gowrac oo neef ari a u yar tahay ayaad gowracaysaa baa layidhi midka rabta dooro saddexdaa shay marka xaaladii saxaabada ay ku noolaayeen iyo maaragtay hadday noqoto mashaqada ama timaha ama muxuu ahaa jihaadkii ay makansan waayeen inay helaan maalan qabays badan iyo biyo badan la helo ama aadawaadka nadaafada ama xaaladaas safartee dheer ay ku jireen xaaladaha saxaabada ay ku jireen fii muqaawamati hareeca muqaawamati difaaci shareeca difaaceeda darteed ee ka qaadanaysa xadiidka heerkaasay saxaabada ku gaari karin ay xataa mar aynan fursad u helin ay isku hagaajiyaan qaala waxaddaanaa muxamed ibn abi cumara qaala xaddaanaa sufyaan can ibni abi najiixin wa ayuuba waxumaydin wa cabdilkariim can mujaahidin can ibn abi layla can kacab bn cudr radi allahu canhu ana nabiya sala allah alay wasalam mara bihi kacab buu soo maray wa bilxudaybiya ceel weeyaan xudaybiyada oo meesha ku yaalla qabla an yadkula maka intuun anaga maka gelin marka qabla an yadkula maka maxaa laga wadaa maba gelin nabiga make yani qabla an yaqnaca dukuula maka intuuna ka quusanin wey weli dabca wuxuu kaga jiraa inuu maka geli doono kol haddii maka inaad geli aad rajo ka qabtana axkaamtii xajki axkaamtii cumrada waad wadan waad wadanaysaa meeshii lagu xalaaloobi jiray lama gaarin meesha xoolaha lagu gowrici lahaa lama gaarin meeshii dawaafkii lama marka weli gelitaan baa qalbiga lagu hayaa wa huwa muxrimun isagoo muxrima wa huwa yuuqid asagoo huridaaya oo shidaaya taxta qidrin dherigiibuu maarata xaabadii iyo iyuu saa ugu maarata aruurinayaayo uu rabaa inuu shilo isku raacinaya waalqablu injirtu layatahaafatu calaa wejhi wejigiisiina injirka kusoo qulqulaysa intay madaxi ka soo baxday timihi faqaala nabigaa ku yidhi ayuuhiika hawaamuka haada haadihi waxyaalaha ugu dul socda ee xasharaadkahe injirta ama ku dhibaya qaala nacam haa qaala faaxriq ra'saka madaxa iska xiib timaha wa adcim quudi faraqan dembiil bayna masiitati masaakiina lix miskiin waalfaraqu alaaatu aasucin waa saddex suus oo suuskii saaci walbaba laba kiilo ee bar weyn marka laba kiilo iyo bar haddii saddex kiilo saddex kiilo waxay noqonaysaa saddex saac saddex saac haddii loo qaybiyo lix miskiin saacina uu yahay laba kiilo iyo iyo bar u yahay marka miskiin walbaba waxaa ku hagaagi kiiliya rubaad ku hagaagaysa kiiliya rubac oo laba mud noqonaysa laba mud marka waa nisfu saac waaye aw sum sawm alaaata ayaam waana soo marray masaladan ku saabsan fidyada iyo dacaamka la bixinaayo khilaafka ka taagan bayna ajumhuur aw bayna alculamaa wa bayna alfuqahaa farqiga khilaafka udhexeeya weliba bayna abu xaniifata min jaanibin wajumhuur in abu xaniife iyo did la socota ay qabaan in la siiyo miskiin walbaba laba mud qolada kale ee shaaficiye ay hogaaminaysana inuu yahay hal mud ah taas marka masaladii a ku soo marray soonka ee qofkii jimaacay xaaskiisa maalin ramadaan masaladaasaan ku soo qaadannay wixii oo ay faraqii asaga ahaa ay soo marray faraqii asaga ah ilaa shan iyo toban kasuus ahaa lixdan miskiin loo qaybiye haddii loo qaybiyana hal mud bay ugu hagaaga calaa miskiin middaa waxaa qaatay shaaficiyada iyo wixii la socda halkanna waxaa qaatay xanafiyada oo laba mud bay leeyihiin inta kale marka labadan waa nas labadan waa nas masalatu aljimaac fii nahaari ramadaan iyo masalata kafaalat alada nas weeyaan qiyaaskii marka masaa'ishii kale ee fidyada ahaa labadaasaa lagu kala qiyaasanaya dayib aw sum ayaam aw nasiika qaala ibn abi najiix wuxuu yidhi aw idbax gowrac shaata neef aree timihii madaxa ayaa xadiidku caddeeyey aayadduna ay caddaysay haddii timaha kale ka warran garhkii oo kale hadduu qofka dhibaayo ama shaaruubtii oo kale ama timihii kale iyo arrimahaas ka warran arrintaa ayadaa markaa bacda ahlilcilmi waxay leeyihiin qiyaas qaarna waxay leeyihiin wax nasoo loo ma jirto qofka hadduu tira shaaruubtiisa iska xiiro madax ma aha madax maahoo fidyadan hadda aayaddu ay sheegtay markaa ninku marido bihi adan min ra'sihi tanna oolka ra'sigaasay ku caddahay qoladan kalena waxay leeyihiin maya ee eh, cilladii baa ku wada jirta cillada timaha qofka hadduu xiiro fidya looga rabo waxaa weeyaan li'annahu irtakaba tarjiih wuxuu la yimid rufaahiya iyo inuu raaxaystay oon maarata timihii madaxay u nasteen oo marka wax allaa wixii rufaahiye keenayo oo tusaale iska xiro kale iyo dhibicdaha iska jaro kale iyo giddi way soo wada gelayan marka masalada ayadaa culimadu halkaasi qolada kalena weli niqaashkeeda bay sii wadaan waxay leeyihiin cilladu maba aha waxaad ku tagteen laa darban dalaada eh, walaa qiyaasan walaa cagsan waxay leeyihiin maaha cilladu tarfiih maxaa yeelay haddii tarfiih ay tahay cilladu qabayskii baa la diidi lahaa oo qofka xajka ama camarada ku jira waa qabaysan maalinta duuban shan jeer buu qabaysan karaa marka wax kasii eh, ka fiican tima la xeerana kana ka sii oga dhow maaragtay raaxada iyo ilaakhiri nacam tani waa masale khilaafiya oo fuqahadu ay ka hadlayaan wixii madaxa aan ahayn madaxuse waa nas aayadda qur'aanka ee xadiidka fasiraya intaba ku soo aroortay qaala ibn abi najiixin ow dabxi shaatin neef ari agowriciis baa leehi waxadaanaa yaxya binu yaxya akhbaranaa khaalid bin cabdillaahi daxaan can khaalidin khaalid ibni mehraan alxadaa can abi qilaabata aljarmi cabdullahi bni zayd can cabdiraxmaan bin abi layla can kacb bn cujrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah aleyh waalih wasalam mara bihi zamana xudaybiya wuxuu soo maray kacab sanadkii xudaybiya faqaala lahu wuxuu ku yidhi aadaaka hawaamu raasik ma ku dhibayaa madaxaada waxaa ku jira ee timahe ku jira ee jirta qaala wuxuu yidhi nacamhaa faqaala lahu nabiyu sala allah alay wasalam baa ku yidhi ixliq ra'saka madaxa xeer timiha uma adbaxshaata neefaale gowrac uma adbaxshaatan eh, musukan xaalay tahay musuk waa gowraca fidyada ah aw sum alaata ayam saddex barisoon ka umada hadda umada tartiibu faa'idaynayso ee waxaa weeye waa uuna soo marray awdaas weeyaan awdaasi uma bimacnaa aw wey maanta ah, uma bimacnaa aw midkaan raransaneen yani eh, ixlaq ra'saka ah, umada hadda meesha waxaa loola jeedaa timaha xiir kadib idbax shaatanay baa yakuun axsaawe lafdi kale noo iman doono aw eh, shaata nusukan aw sum aaaa ayaam aw ama adcim quudi aaaa aasucin min tamrin timira calaa sittati masaakiin lix miskiinna u qaybi saddex saac oo lix miskiin loo qaybiyey miskiin walba marka waa nisfu saac halkiila rubac bay noqonaysa marka qaarna culimmada ka mida ah waxay leeyihiin hadday xinda tahay xindadu waa mud wixii aan xindada ahayn waa burka loo jeeda xindada waxaan burka ahaynna oo ama shaciira ama timira ama cinaba taas wey waxaa labada mud noqonaysa taa marka waa masaladii qiyaaskeeda iyadana waxay kula aadeen eh, ku saabsaned iftaar eh, fidriga sakaatu fidriga kusoo marray xadiid abi saciid alkhudri iyo mucaawiya abi sufyaan iyo khilaafkii ka dhexeeyey saxaabada iyo fuqahada ee ku saabsanaa eh, in ay xildadu noqonayso nisfa shaciir qaala waxadaana muxamed bn muana wibn bashaar qaala ibn muana xadaana moxamed bn jacfar qaala xadaana shucba can cabdiraxmaan bn asbahani can cabdillahi bn macqirin qaala qacadtu ilaa kacbin kacab bin cujr radi allahu canhuma la fadhiistay wahuwa fi lmasjid isagoo masaajidka ku jira fasaaltu waxaan su'aalay can haadihi alaaya aayaddan aayaddan aan weydiiyey bal fasirkeedii iyo waxaa ku soo fafidyatun min siyaamin aw sadaaqatin aw nusur faqaala kacab radi allah canhu wuxuu yidhi nasalad way soo degtay aayaddani anay anaygu soo degtay sababu nusuulkeeda anuu ahaa kaana bii adan dhib baa igaga dhacay min ra'si madaxa oo injir baa madaxa ka gashay injirdaa wixii keenay waxaa dhici karta inuu madaxa kaba xanuunsanaa oo boogay wax lahaa ama adhay wax ka gashay fa waa la iqaaday ilaa rasuulilah nabiga calayh salaam baa la ii geeyey riwaayada hore nabiga u yimid calayh salaatu wasalaam marka in nabiga calayhi salaatu wasalaam marka hore loo geeyey kadibna haddana uu meesha uu joogo ugu yimid waalqamlu yatanaaharu calaa wajhi madaxayga oo injirtu ay wejigayga injirta ku qulqulayso faqaala wuxuu yidhi maa kuntu maba ahayn araa abu uraa kii u maleeya ana aljahda mashaqadu iyo dhibku balaqa inuu gaaray minka xaggaada maa araa waxaan arko dhibka inuu heerkan ku gaadhsiiyey ooma malaynaynin atajidu shaata neef aree ma helaysaa haddaad timaha iska xiirto goorac baa la rabaaye faqultu waxaan idigu yidhi laa maya fanasalad waxaa soo degtay haadihi alaaya aayadan fafidyatun min siyaamin aw sadaqatan muslim marka xadiiku waa mukhtasar neef are ma helaysaa ama haddii kale masoogi saddex beri haddii kale masaakiin quudi saddexdaa shay wey mukhayar qaala sawmu alaaa ayaam saddex beri soonkood aw icaamu sittati masaakiin lix miskiinoo la quudiyo nisfa saacin yaa miskiin walbaoo la siinayaa laba mud acaama raashina likulli miskiini miskiin walba qaalat fanazlat way soo degtay yani masaladaa iyo qaacidadaasi alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab markii dambe taqciidka iyo dejinta qawaacidda usuuliga ama tafsiiriga ama fiqiga ah la dejiyey haba dambeeyo laakiin macnaheeda iyo dhaqankeedu saxaabadu dhexdooda wuxuu ka aha shay oo muntashira uu ka aha waa marka fiiri fanasalat fiya khaasa anay igu soo degtay gaar ahaan wahiya lakum idinkana caammatan caam bay inay tahay hiya lakum caama lakum idinka inay sugnaatay caamatan xaalay tahay caam marka macnaheeda maxay tahay waa qaacidadii qaacidadii weeyaan marka culimmadii baa markii dambe taqniinisay oo nadaam u samaysay oo cibaaraat sahlatulxifdi ah ayay sameeyeen oo ah alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuus sabr laakiin macnaheeda iyo dhaqangelinteedu waa sida saxaabigu u qaatay ee uu fahmay weeye in wixii sababu nusuula oo qof ku soo degtay sabab u ah inay caam tahay oy dadkao dhan caam u tahay lianna shareecadu keliya khaas kuma aha qoladii ku soo degtay xilliga ay joogeen ee waxaa weeyaan caam weeye ilaa qiyaama saaca dadka ayay dhan bay caam u tahay wixii takhsiis oo nabiga calayh salaam khaasa ama saxaabadiisa qaarkood khaas looga dhigay sidai abuu burdata binunabimayaar ninkii dhihi jiray ee gowracay muxuu ahaa canaza ama xeesaan aan ilkaha la soo bixin ku udxiyaystay nebigu uu yidhi adigay khaas ku tahay walan tujziya can axadin kayraka taasoo kale waxay khusuusa waa gaar laakiin waxaan la khasisin oo nas ku soo aroorin shareecada waxaa weye caam weeyaan caam bay ka hadlaysaa وxadثna أbu bكر بن أbي شhيبة qال xadثna cبداللhi بن نmayr عن زكريا بن أbي زايدة xadثna cبدالرحمن بن الأسبهاني qال xadثnي cبداللhi بن معقل xadثnي كعب بن cujر رضي الله عنه annahu kharaja waa baxay maca nabiy sal l slam muxrima asagoo muxrimo cumro weliba xarmaday oo niyooday faqamila ra'suhu madaxii baa injiroobay walixyatuhu iyo garhkii labadiiba injir baa gashay fabalaqa dalika anabiy sala allah alay slam warkii baa nabiga la gaarhsiiyey marka nabiga waa la gaarhsiiyey waa u yimid waa loo geeyey intaba waa wada dhacday fa arsala ilayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u soo diray oo bal ii keena waa loo keenay fadaca alxallaaq wuxuu nabigu u yeelay xiirihi xallaaq midka timaha xiira waxalaqa ra'sa u buu ka xiiray uma qaala lahu nabigaa wuxuu ku yidhi hal cindaka nusuk waxaad gowracdo ma haysaa qaala maa aqdiru calayh waxba ma kari karo fa amara wuxuu amray an yasuuma alaaa yasdaxbar inuu soomo oo mase yudcima uu quuday sitata masaakiin lix miskiin likulli miskiin miskiin walbaba saacun suus ama muxuu ahaa likulli miskiinin miskiin walbaba likulli miskiinin miskiin walba ah, likulli miskiinayn labadii miskiinba saacun hal suusahay ka dhexeeyo oo mid walbaba wuxuu leeyahay laba mud buu leeyahay oo keeliya rubaca anzala allahu caza wajal fiihi khaasatan kacab bay gaar ahaan aayadda ku soo degtay khaas ahaan laakiin waa caam faman kaana minkum mariidan oo bihi adan min raasihi uma kaanat lilmuslimiina muslimiintay u sugnaatay caamatan xaalay tahay oo caam bay u tahay wey marka tan macnaheeduna waxaa weeyaan xadiistaa hore kama hor imaanayso in marka hore la yidhi soom soom alaaa ayaam waxaan ujeedaa musuga gowraca hal cindaka musukun oo ay tahay tartiib marka hore ilzaamiha inuu gowraco haddii uu gowraca waayo labada kale mukhayar looga dhigo saasa hadda xadiidka daahirkiisa midka dambe aad ka fahmaysaa laakiin xadiidka duruqiisa oo fara badan tahay waa soo marray in saddexduba ay mukhayar tahay aayadduna sidaasay ku caddahay faman kaana minku mariidan aw bihi adan min rasi maxaali fa fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk gidiba khiyaar weeyaan ayb baabu jawaazi alxijaama xijaamada iyo toobinku waa bannaan yahay lilmuxrim qofka muxrimka ah. qofka muxrimka ama ah xaj ama cumro ku jira waa istoobi karaa toobinka marka meelaha qaar madaxoo kale haddii layaaliska toobo waxaa ka dhalanaya in timihii meeshaa la xiiro oo timihii la gooyo hadday xaajo iyo daruuro iyo baahi ay tahay sida kacab bin xujra xadiidkiisa oo kale u noqonoo fidyadii buusa bixin waanskawaa toobin waa ismarinaya haddii aan timo lahaynna meesha uu toobayana waxba dhibaato ah ma laha qaala xaddaana abubakr bin abi shayba wusayr bn xarbi waisxaaq bin ibraahiim qaala isxaaq abarna wqaala aakharaan xadaana sufyaan ibnu cuyaynata can camr can daawuus ibni kaysaan wacaطaa ibn abi rabax can ibn cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala allah aleh wasalama ixtajab waa istaboo oo muxram soo baxay xadaana abubakr bin abi shayba xadaana mucalla bn mansuur xadaana sulaymaan bnu bilaal can calqama bin abi calqama can cabdiraxmaan bn axraj can ibni buxayna cabdullaahi ibnu maalik baa la yihahdaa ibnu buxaynada buxaynadu waa hooyadiis dad dhowruu ka mid yahay ruwaadda ka mida oo iyo taabiciintii ka dambe ah oo hooyooyinkood loogu abtiriyo min asaxaabati yacla bnu munaya wa min ataabiciina moxamed ibnu alxanafiya wa min bacdihim ibnu buxayna ibnu culaya kuwaasaa ka mida ah. ibnu buxaynaha markaa cabdullaahi ibnu maalik baa layihahda ana nabiya sala allahu calayh wasalam nabigu ixtajama waa istoobay bidariiqi makkata waddadaa maka isagoo haya oo maka usii socdaan wa huwa muxrim isagoo muxrim oo camalkaasi ixraamkaa ku jira wa sada ra'sii madaxa bartankiisuu nabiga iska toobay sala allah aleh wasalam marka inuu timii xiray wey way bannaan tahay marka arrintaa ayada ah laakiin de waxaa soo marray xadiid kacab bin cudra in fidyo ay fidyo ay waajibayso waa haddii tima meesha ay leeyihiin oo tima madaxii laga xiiro weeyaan baabu jawaazi mudaawaati almuxrim qofka muxrimkaa ah inuu daaweeyo caynahi ibniisa waxaan soo ogaannay in qofka muxrimkaa aan loo ogoleen wax udgoon oo tiibah oo ah, oo baraafuur oo ah udgoon aan loo ogoleen hadday saabuun noqoto haddii cadirka la noqoto wax udgoon in la isticmaal lama ogolo laakiin hadday xaajo timaado iyo daruura ah, maalan qofku wuxuu u baahday indhihii baa laga hayaa indhaha wax udgoonoo lagaga dhimcinayo indha kuulkii oo kale oo udgoon hadduu yahay oo wixii kale uuna helayn lilmudaawaati waa isticmaali laakiin haddii uunan wixii wax udgoon oonan ahayn waa isku daaweyn karaa saas waa cumuumka haddaan qaadano ah aldaruuraat tubixu maxduuraat aldaruuraatu tubixu lmaxduuraat laakiin haddii la heli karo wax aan udgoonayn oo laga marmi karo wixii udgoonaa markaa daruuro ma taallo daruuro ma taallee wixii kale oo indhaha iyo jidhka lagu daaweynayo oon cadin iyo udgoon lahayn ayaa la isticmaalaya qaala xadaana abubakr bin abi shayba wa camru naaqid ibnu bukayr wazuhayr binu xarbe jamiican dhammaanba can ibni cuyaynata sufyaan ibni cuyaynay ka wariyeen qaala abubakr xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna qaala xadaanaa ayub bin abi muusa can nubayh bni wahbin qaala wuxuu yidhi nubayh kharajnaa waxaan baxnay maca aabaan bni cumaan aabaan binu cumaan binu cafaan radia allahu canhu annagoo la soconnaa ayaan baxno xaj baa loo baxay cumre iyo xataa idaa kunnaa bimalal meeshaa malal la yidhaahdo oo makiya madiina udhexaysa markaan marayno ishtakaa waxaa xanuunsaday cumar binu cubaydillaah caynayhi labada indhood buu ka xanuunsaday ninka la yidhaha cumar binu cubaydillaah falamaa kunaa birawxa markaa meeshaa rawxa layihahdo aan haddana sii marayno ishtadda waxaa ku sii darraaday wajacuhu xanuunkiisii ayaa ku sii adkaaday fa arsala wuxuu u dirsaday fatwo iyo su'aal weyddiin ilaa aabaan binu cuhmaan yas'aluhu isagoo weydiinayo bal inuu ismariyo wax udgoon oo idmidka iyo waxyaalaha qaar fa arsala ilayhi wuxuu u soo jawaabay saxaabi ninkii taabicigaah ee aabaan binu cumaan ahaa ayaa soo jawaabay wuxuu yidhi anidmidhuma waxaad marisaa bisabri sabir mari asabr baalka la yihahdo mari idmaadkuna waxaa way tawdiix waxaad marisaa indhahan ku xanuunaya wax udgoon ka ilaali sabirka mari sabirka waa geed eh, markay casiir ama la shiido ama kadib eh, wax aad u qaraar oo la isticmaalo ayuu leeyahay annagana af soomaaliga sabir baan dhahnaa carabiguna sabirkaasuu dhahaa waa isku mid waa isku mid sabir iyo asabri iyo sibir isku halkaa midkaa weeye shaygan qaraar ee sibirka waa inaan u naqaaneen isticmaallo wey oo daawada loo isticmaalo calooshii iyo lagu bixiyo ama lis loo isticmaal kaliyan ahayn indhahana waa karo waa loo isticmaalaa waa la marin karaa sidaa wey idminhumaa bisabri sabirka waxay leeyihiin halkaas ishtiqaaqa sabirka waxaa laga keenayba sibirka laga keenay asabru ah, milu smihi murun madaaqatuhu laakiin cawaaqibuhu axlaa min alcasal waa kay dhahaan wuxuu yidhi shaacirku asabru milu smihi murun madaaqatuhu asabru milu smihi murun madaaqatuhu laakiin cawaaqibuhu axlaa min alcasali yacni sabirka qofku inuu sabro dulqaad yeesho waxaa sabirkaasi waa magaciisa magaciisuu oo sibirkii iyo khalaarkii wey inaad sabirto oo ama caradaadii ama arboosii ama waxaad samayn laheed aad isxanigto isabirto ama macaasidii xumaanta ka xanigto ka reebto ama masaa'ibtii qofka ku dhacday uu inalilahaysto oo ku sabro waa wax khalaar aad iyo aad u khalaar sida sibirka oo kale wey ha khalaaraadee laakiin cawaaqibuhu laakiin cawaaqibahu alaa axlaa min alcasal ciribtiisa malab waa ka macaan yahay malab wixii sabir aad ku hesho oo waxaad u sabirto yani guul iyo waxaa ka dambaynaysa macaan iyo wanaag iyo horumar baa kaga imaanayso iyo inaadan dhibaato iyo eh, aadan hadaadhicin tana ka dhalanayso taasay marka leeyihi fa ina cumaan <clears throat> marka wuxuu leey aabaan indhaha waxaad marsataa sibir fa ina cumaana <clears throat> aabbihi cumaan binu cafaan radia allahu canhu xadaa can rasuuli illaah nabiga calayh salaam wuxuu ka wariyey fi rajuli nin ida shtakaa hadduu ka xanuunsado cayna indhihiis muxrim asagoo muxrim damadahumaa bisibr sabirkaas ayuu marinayaa waxadaanaahu isxaaq bn ibraahim alxandaliy qaala xadaana cabdsamad bn cabdilwaariin qaala xadaana abi cabdilwaari qaala xadaana ayub bnu muusa qaala xadaanii nubayh bnu wahbi ana cumar bn cubaydilaahi bnu macmar ramadat caynuhu ramadat waxaa bakoorootay daaf iyo bakooro waxaa ku dhacday caynuhu ishiis isha ayaa kaga dhacday cudurka la yidhaahdo bakoorada indhaha ku dhaca ee qofku dhalxan iyo wax saas oo kalea indhahay olalayaan qoraxda wejidi iyo iftiinka fa araada wuxuu damcay an yakfulaha inuu indhakuushuu damcay oo wax udmid la yidhaahdi iyo indhaha la maryaa jirto fanahahu aabaan binu cumaan baa u diiday waamara wuxuu amray an yudammidaha bisabr <clears throat> sabirka baalka la yidhaahdo ama sibirka inuu mariyo waxadaa wuxuuna ka sheekeeye ka warramay can cumaan binu cafaan can inabi sala allah alay wasalam annahu facala dalika inuu sidaa yeelay baabun wuxuu ku saabsan yahay jawaasu qasri lmuxrim qofka muxrimka ah inuu maydho oo u dhaqo badanow jidhkiisa wa ra'sahu madaxiisa wa banaanta timaha in la gooyo waa kii la diido la xiiro laakiin maxaa la ogolaya in la qabaysto oo madaxii la dhaqo oo gacmihii la marmariyo haddaadan u qastin timaha goyntooda oo gacmahaada aad marmarinaysa madaxa waxba ma yeelayso waxay ku yeelaysa malaha dhibaatana male qasadla'aan xitinoo soo goodana waxba dushaada ma aha waxadadana abubakar bin abi shayba وcمر الناqد وزهير بن حرب وqتayb بن سعيidi qالوا xadثna سفyان بن عyayنة عن زيد بن أسلم الcadوي qال وxadثna qتayب بن سعيidi وhذا xadيiث عن مالك بن أنس فيma quriya عaليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبداللahi بن xunayn عن أbي أbي cبداللahi بن xunayna waa taaبعي عن cabداللahi بن cabاas iyo wuxuu ka wariyey والmiswر بن مkhrمة waa laba صxaabi oo صقاaru صxaaba ka mida cabdاللahi بن cabاas الhاشhimi والmiswر بن مkhrمة الزهري أنahumaa labadaasi ikhtalafaa way doodeen bilabwa meesha layidhahda abwa oo xagga maka markii la soo aaday madiina udhexaysaa markaa meeshaad marayeen ayay murmeen abwada waxaan soo marray hadda ka hor qiso ku saabsan abwa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu soo marayna waa kii ilmeeyey oo ku ooyey maxay ahayd qisadaas qabrigii qabrigii hooyadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa halkaa ku xabaalay ikhtalafa bilabwaab markay marayaan bay waxay ku murmeen masala cilmiya masala fiqhiya xaj ku saabsan faqaala cabdullahi bn cabbaas baa wuxuu yidhi yaqsululmuxrimu muxrimka waa dhaqi karaa ra'su madaxiisa qofka hadduu muxriman xaja maxmuul ku jiro madaxa waa dhaqi karaa wa qaala miswarra wuxuu yidhi laa yaqsilu lmuxrim ma dhaqaayo ra'su madaxiisa adoo xaja maxmuulo ku jiro madaxa ma dhaqaysid labadaan waa isku qabsaday haddii dee ay imaato mujaadala cilmiya oo masaladan waxaa laga qaadanayaa jawaazu almujaadala alcilmiya in labada qof ay ku doodaan masale cilmi ah dooddaa marka ma aha in ayaga ay taagnaato oo way tahaye ma aha lais hor taagnaado waa in la aado qof ka cilmi badan oo kala bixiya oo nas iyo daliil haya waa in la aado marka fa arsalanii ibnu cabbaas baa ii diray ilaa abi ayuub buu ii diray alansaari as'aluhu inaan weydiiye can dalika masaladaas abu ayuub alansaari oo saxaabi jaliil oo kibaaru saxaaba ka mid ah ayay u direen oo idhana kala bixi orad oo u tagbaaliyo na soo weydii fawajadtu bule cabdullah binu xunayn wuxuu leeyahay waxaan helay ubay abaayuub abaayuub oo yaqtasilu qabaysanaya bayna alqarnayn labadii qarni yani labadii gees ee qabriga cafwan labadii gees ee ceelka qarnigu qarnaynka waxaa loola jeedaa ceelasha ayaa waxaa la suraa xaggaana geed baa laga suri xaggana geed baa laga sugi geedaha gantay leeyihiin gantada ayadaa dhexdeeda geed kalasaa loogu gudbayaa geedka dhexdeeda lagu gudbaya xar dhexda lagaga xidi xadhaggaasi wadaantii baa lagu sii qabani hadhow markii dee biyaha laga soo dhuraayo saa intii loo wareejiyo ayaa saa wadaanta looga soo bixiyaa bakriga marka qarnaynku waa sidaas ceel buu ku aqabaysanayaa geedihii lagu qotamiyey ayuu intuu mara sudhay ayuu dhinaca ka taagan yahay ninna biyihii usoo shushubayaayoo waa ugu shubayaa oo ugu qabaynaya isagana maradaasu isku asturaya yakhtasilu bayna alqarnayn labadaasi gees ee ceelka dhinacyaha laga suray ee dhexdana geedkaas lagu gudbay ayuu intuu mara ku xidhay oo ku dallaalamaystay ayuu ku qabaysanayaa isku asturay wa huwa yastatiru bithawb maruu isu asturaya qaala fasallamtu calayh waan salaamay buu leeyahy ninkii oo qabaysan ayuu salaamay wayna bannaan tahay qofka isagoo qabaysanaya ama musqusha qabayska ku jira inaad la hadasho oo salaamto waa bannaan tahay waana kaa radinayo wacalaykum asalaam buu ku faqaala man haada waa kuma qofka issalaamayo faqultu waxaanin ana cabdullaahi bnu xunayn cabdulaahi binu xunayn baan ahay arsalanii ilayka cabdulaahi binu cabaas baa iisoo kaa diray asaluka inaan ku weydiiyey kayfa kaana rasuulullah nabiga calayhi salaam sidee buu ahaa yaqsilukii u dhaqan ra'sow madaxiisa wa huwa muxrim asagoo muxrim u fiirsa su-aashii marka hore loo soo diray maxay ahayd madaxa ma la dhaqi karaa mise lama dhaqi karo isagii oo qabaysanayo madaxii dhaqaayo u yimid marka wuxuu damcay inuu weydiiyey kayfiyadii nabiga maadaama adi aad qabaysanayso oo madaxii aad dhaqayso kollay nabiga calayhi salaatu wasalaam ka ogaatay qaabkuu nabiga madaxa u dhaqay noogu dar weeye faa'iidada kayfa kaana rasuululahi yasilu ra'sa wa huwa muxrima saw muxriman fawadaca abu ayuub abu ayuubbaa wuxuu dejiyey radi allaahu canhu yadow gacantiisa calaa thawbi maradii ila wuu qarsoonaa madaxiisa lama arkaynin maradii buu gacantiisa u saaray si madaxiisa u soo baxo fadaaba'ahu markaasuu madaxiisa u soo foorariyey xataa badaa lii ilaa uu ii soo muuqdo ra'suu madaxiisibaa ii soo muuqday uma qaala abu ayuub wuxuu yidhi liinsaanin qof yasubu oo u shushubaayey qof biyaha ugu shushubaayey wuxuu ku yidhi osbub ku shub fasaba calaa ra'si madaxuu ku shubay cabdulahi bin xunayna madaxiisa wuu fiirsanaya uma xaraka ra'sahu biyadayh madaxiibuu wuxuu ku dhaqdhaqaajiyey gacmihiisa saa u marmariyey fa aqbala bihimaa gacmihii buu saa u qaabiliyey oo xagga wejiguu gacmihii saa uga soo qaad kadibna wa adbara gadaal buu haddana u soo celiyey uma qaala wuxuu yidhi abu ayuub haakadaa ra'aytuhu sidaasaan arkay nabiga sala allahu aleyh wasalam yafcalu asagoo samaynaya marka maxaa soo baxday doodii u dhexaysay cabdullaahi bin cabbaas iyo miswar waxaa xujada yeeshay cabdullahi bin cabaas radi allahu canhuma waxaddaanaahu isxaaq bin ibraahim cali bin khashr qaalaa waxay dheen akhbaranaa ciisa bnu yuunus xaddaanaa ibnu jurayj akhbaranii zayd bnu asri bihada alisnaad waqaal faamara abu ayuub abu ayuub baa marmariyey <clears throat> amara min alimraan wuxuu marmariyey abu ayuub biyaday gacmihiisa calaa ra'sii madaxiisa jamiican dhammaanba waa marmariyey calaa jamiici ra'si buu marmariyey fa aqbala bihimaa waa qaabiliyey gacmihii xagga wejigiitu ka bilaabay gacmihii saa madaxa wa adbar haddana waa soo celiyey gadaal buu ka soo celiyey faqaala almiswar baa liibni cabaas markii loo sheegay cabdulahi bin xunayn uu u yimid oo u yidhi abayuubo sidaas ahaa xadiidkaas waanu wadaa cabdulahi bin cabaas uu noqday ninka garta yeeshay miswar marka radia allahu canhu xaqraadis bay ahaayeen saxaabada iyo salafka wuxuu ku yidhi ibnu laa umaariika kula maayo abaddan werigeen liannaka afqahu aclamu minii mar dambe kula murmi maayo iyo cabdillahi bin cabbaas yani ijtihaadaadku ibnu cabbaas iyo fiqigiisa dhammaan waxay ahaayeen fiqi waafaqsan cala alkitaabi wasunna ducadii nabiga calayh salaam iyo allahuma callimhu taawiil faqihu fi ddiin diintii fahamkeedii buu markaa radia allahu canhu ardaa isagoo yarba ayuu qaatay laa umaarika abadda weligay kula murmi maayo oo dambe yani waa u ictiraafay idcaam baa la yidhaahdaa iyo ina qofka uu qofka kale u qiro wixii masalaha uu ku dhaamo baabun wuxuu ku saabsan yahay maa yufcalu bilmuxrim qofka muxrimka waxaa lagu samayn ilaa maanta hadduu dhinto hadduu dhinto maxaa lagu samayn oo qofka hadduu dhinto maxaa lagu samaynumaa la dhihiye wax allaala wixii afcaalaha oo asaga loo isnaadin jira oo dhanba way ka kor noqotay ah, isaga musee u qabaysan see u saaxan see u cuni sheekadaa dhan waa isku dhamaatay waxaa la leeyahay see loo dhigi see loo dadi see loo qaba loo dhaqi see loogu tukan see loo xabaari gacanta lagu hayaa marka qofka xaj ama cumro ku jira oo weli asagoon xalaaloobin dhinta see la yeelaya ma dadkii kale caadigaabuu lamid yaha maya waxyaala badan buu kala duwaya sidii qofkii muxrimkahaa ah ee markuu noolaa ayaa loola dhaqmi wixii udgoonaa waa laga ilaalin madaxii laga dadi mahayo madaxiisa la dadi mahayo maxduuraat lixraam waa laga dhowraya wixii la diiday ee la yidhaha samaynin markuu xaj ku jiray cumro ku jiray isagoon weli dhammayn ah hadduu dhinto sidii baa looga ilaalinaya <clears throat> qaala xaddaana abubakar bin abi shayba qaala xadana sufyaan bnu cuyayna can camr bni diinaar can saciid bni jubayr can ibn cabaas radi allah canhuma can inabiyi sala allah alay wasalam nabiga nabigu ka wariyey qaala wuxuu yidhi khara rajulu min baciirihi ninbaa wuxuu ka soo dhaxay neefkii geelah u saaraa waa waquuf carafa carafaa la taagan yahay ruknigii arkaanta xajka ee labaad ayaa lagu jiraa arkaanta xajka meeqay midda koobaad alixraam sameyn xarbashada iyo niyadii ka labaadna wuquufu carafa ku xiga dawaaf intaan la gaarin waa inaad carafo istaagtaa rukniga saddexaadna dawaafu alifaada kacbadoo dawaafa rukniga afaraadna alsacyu bayna asafa waalmarwa tartiibkaasi leeyihi saasay u kala horeeyaan lagama hormarin karo lagama kala hormarin karo ayib wuxuu carafo la taagan yahay wuquufa carafana waxay bilaabataa galabta duhurka markii la tukada kadib xaaladdaas oo ku sugan ayuu ka soo dhacay hashiis markaasuu luqunta ka jabay naftina waa ka haado waan dhintay radia allahu canhu ardaah markaasi saxaabadu waxay dhaheen waxay diiyeen nabiga calayh salaam sidii dadka ay u xabaali jireen u dhaqi jireen way yaqaanaan laakiin xaalad gaaruu ninka ku dhintay caraqaana taagan yahay xaj buu ku jiray laba go'oo cadcad buu qabay marka in wax u isbeddeleen baa laga yaabaaye bal nabiga aan weydiinna arrintan ayagaba inuu wax ku soo kordhay sidii ay ka baqaayeen baana dhacdayoo masaa'il dadkii hore sidii loola dhaqmay jiray dadka kale aan ahayn ayaa isaga loola dhaqmay nabigu uu sheegay famaat fauqisa fawaata waa dhintay uqisa bimacnaa halaka waa dhintay uqisa waqsigu waxaa weeyaan kasru cunuq luquntuu ka jaray famaata waa dhintay faqaala nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi iqsiluuhu dhaqa bimaa'in biyo ku dhaqa wa sidrin caleenta gobkana ku dhaqo biyahaad ku dhaqaysaan caleenta gobkaha lagu daro oo nadaafadana way ku fiicanta jidhkuna waa jilcinaya wa kafiruuhu waxaad ku kafantaan fii toobayin labadii mare uu qabay ilan laba maruu qabee go' iyo isgunti buu qabeeye qofkan xaajiga ee ragga ah labadiisii mare unbaa lagu kanfaayaa wa kafiruuhu fii toobayhi laba mare marka qofka lagu kanfin karaa laga qaadan xadiidka wuxuu nabigeena saddex mare lagu kanfay calayhi salaatu wasalaam haddii hal mare oo loo helo oo jidhka wada camimaysana iyadana waa bannaanta haddii kale wixii la helo unbaa lagu kanfaaya xadiidkiis qisadii ku saabsaneed saxaabiga jaliilka ahaa ee ahaa muscab ibnu xumayr radi allahu canhu intii yarada qaydkeeda waa kii nabiga calayh isalaatu wasalaam uu yihi qaarka hore ka saara walaa tukamiruu raasa madaxaa ka dadina la yihi madaxaa ka dadina maxaa yeelay markuu dhimanayay madaxiisa waa faydnaa inuu dadana lama ogoleenoo xaj buu ku jiray sidaas marka ha lagu xabaalo fa in allaha ilaahi yabcauhu waa soo saara yowma alqiyaama maalinta qiyaama hulabiya isagoo labeegsanaye isagoo labayk allaahuma labaykale ayuu qabriga kasoo bixi doonaa maalinta qiyama nabi sala allah alay wasalam marka wixii maxduuraada ka ilaaliya madaxa ka dadina walaa tuxanituuhu baa soo aroortay xadiid kale riwaayada soo socota udgoonna waa laga ilaalinaya wax baraafuura xanuudka iyo madaxa oo laga dado waa laga dhowraya halka waxaa laga fahmayaa qofka xaajiga ah hadduu dhinto isagoo xajka dhammaynin ama xumrada dhammaynin sidii uu ahaa baa loola dhaqmayaa oo waa laga ilaalinaya wixii maxduuraad ahaa waxaa kaloo laga qaadanaya qofka wuxuu ku dhintaa lagu soo saari oo nabiga calayh salaatu wasalaam markuu ka hadlaya qofka mujaahidkaee dhaawacmay waa kii yidhi wuxuu imaanaya maalinta qiyaama qofkaas shahiidka ah isagoo dhiiggii uu ka socdo oo dhiiggii sida midabkiisii buu leeyahay laakiin urkiisi ilaahay wuxuu ku beddelayaa miski iyo wax udgoon ayuu ku beddelaya marka xadiidna waaba soo aroorayoo yubcau alcabdu calaa maa maata calayhi qofka waa lagu soo saari doonaa wuxuu ku dhinto qaabku ku dhintay unbaa loo soo saari doona duqaaf si wanaagsan u dhintay sidii wanaagsaneed buu ku soo bixi haddii kala sixi walciyaadu bilah xaddaanaa aburabiic azahraani qaala xaddaana xamaad can camr bni dinaar waayuub can saciid bni jubayr can ibni cabaas radi allah canhuma qaal baynamaa rajulu min waaqifin uu taagan yahay maca rasuuli lahi sala allah alay slam nabigu ibni ciisa biarafa carafa nasiibka ninkaa fiiri isagoo carafa taagan oo xaj ku jira oo nabi maxamedna dhinaciisa uu taagan yahay sala allah alay wasalam uu fiirsanaayo oo su'aalihii uu walweydiinayo oo camalka nabiga la fiirsanaayo galab carafa ay tahay buu dhintay bicarafa id waqaca min raaxilati hashiisiiba ka soo dhacay qaala ayuub wuxuu yidhi faawqasatu markaasii jabisay luquntii baa jabtay aw qaala faaqcasatu way jabisay wa qaala camar wuxuu yidhi faqacasatu asaguna waa isku walow dhow yihiin fadukira dalika linabiy nabigaa loo sheegay calayhi salam waxaa idinka hebelaha hashii buu ka soo dhacay luquntii baa jabtay waa dhintay faqaala nabi wuxuu yidhi iqsiruuhu dhaqa bimaa'in wasiilin dhaqabi iksiruuhu waa fardulkifaaya dhaqidda meydka in la dhaqo fardulkifaaya wey yaani nabiga alai slam wuxuu yidhi iksiruuhu dhaqa hal qofan keliya kumana ku cayinin qof allaala qofkii markaasi makansanaya oo jooga umuu ku dhacaya fardulkifaaya wey wakafinuuhu fii toobayni laba marana ku kanta riwaayada soo marray maxayd kafinuuhu fii toobayhi labadiisa maro labadiisa maro ku kanfa buu nabiga alayh isalaatu wasalaam halkan waxaa loo deliishadaa tajhiizu lmayit muqadamun calaa kulli shay wax walba waxaa laga hormarinaya maydka diyaaradiisa xoolihiisa maxaa u horeeya in asaga laga diyaariyo laga kanfo laga xabaaro waxaa asaga ka soo haray markaasay dayntii iyo wasiyadii iyo dhaxalkii iyo markaasuu imaanaya wakafiruuhu fii tawbayhi labadiisa mar walaa tuxamituuhu xaanuda u marina wuxuu goonoo maydka la marin jiray wey oo sanka iyo dhagaha iyo indhaha iyo meelaha maqaabinta ee kilkilaha iyo meelahaasaa lagu shubi jiray marka waxaana ka ilaaliya buu nabiga sala allah alay slam walaa tuqamiruu ra'saw madaxaa ka dadina qaala ayuub wuxuu yidhi fa allaha ilaah yabcadu yowma alqiyama labiya nabigu ka warinaya ilaahay wuu soo saaraya qofkan isagoo labayk allaahuma labayk tawxiidkii uu ku dhawaaqaayey baa lagu soo saari wa qaala camar wuxuu yidhi fa allaha yabcadu yowma alqiyama mulabbi nooc waxaa weeyaan markaa bishaare ah oo ninka asagaa inuu yahay ahlu khayr oo ahlujanno yahay ayaa nabiga calayh isalaatu wasalaam uu nooc inoo ishaaray waxadaanii camru naaqid qaala xadadana ismaaciil bn ibraahim can ayuub can qaala nubitu waxaa la ii sheegay can saciid bni jubayr can ibni cabbaas radi allahu canhuma ana rajula nin kaana inuu ahaa waaqifan kii taagan maca nabiy sala allah alay slam wa huwa muxrim fadakara naxwa maa dakara xamaad can ayub waxadaanaa caliy bnu khashra qaala ahbaranaa ciisa bna yoonus yani ibnu yunus qusheg cali bnu jurayjin cabdilmalik ibni jurayj qaala ahbaranii camr bnu diinaar can saciid bni jubayr can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal aqbala rajulu nin baa soo qaabilay xaraama muxrim ah maca nabiyi sala allah alay slam nabiga maciisa fakhara nabiga maciisa calayhi salaatu wasalaam ayuu ahaa joogayoo qibladii buu qaabilay oo alluu berigaayay oo dadkaas muqbiliinta ah buu ka mid ahaa fakhara min baciirihi hasha uu saaraa baciirku waa ismu jinsi ratiga iyo hasha labada baciir baa la dhahaa min baciirihi hashii neefku uu saaraa buu ka dhacay geelaha fa wuqisa markaasaa la jabiyey waqsan jabin iqsiluuhu dhaqa bimaa'in biyo iyo wa sidrin caleen gob wa albisuuhu waxaad u xidhaan toobayhi labadii mare ee uu qabay uru xidha walaa tuqamiruu ra'sa madaxa ka dadina fa innahu ya'tii yowma alqiyaama maalinta qiyaama wuxuu imaan doonaa yulabbi asagoo labaysanaya labayk allaahuma labayk asagoo ah, ayuu madaam ka soo baxaya oo qabri ka soo boodaya radia allahu canhu qaala waxadaanaa cabdu bnu xumayd qaala akhbaranaa moxamed ibnu bakr ilbursaad marka ninka asaga ah xajkiisii xaggee taagan yahay wuxuu taagan yahay ruknigii labaad maxaa u dhimanaa arkaantii xajka laba usii dhiman maca daalika nabiga calayh salaam muuna dhahin ha loo dhammaystiro ha loo dhammaystiro halkaa looga sii wado ama ha loo xajiya lama dhihin xajkiisii halkaa uu ku dhammaaday uu ku dhintay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala kaga aqbalay wax qado ah oo loo samaynayo loo qadaynayo ma jirto ah, bale haddii la liidhaha ha loo qadeeyo qofkii asaga ahaa oo xajkiisii halkaa looga sii wada haddii la yidhaahdo waxaaba ka baxaysa meeshii qofkii ku dhintay muxrim inuu yahay ku dhintay muxrimnimadii oo asagoo xaajiaa ah dhintay oo xajkiisi ku soo bixi doona labeyka asagoo leh taraa meesha ka bixi marka xajkiisa la taaban maayo oo wadanaya ilaa qiyaami saaca waxaddaanaa cabdi bnu xumayd qaala akhbaranaa maxamed bnu bakr albursaani qaala akhbaranaa ibnu jurayd qaala akhbaranaa camr bnu diinaar ana saciid bnu jubayr akhbarah can ibni cabbaas radi allahu canhuma qaala akhbara rajulun xaraamun nin muxrim ah oo xaj weliba ku jiraa soo qaabil maca rasuulso nabiga la sal slam bimili xadiika wax lamidu sheekhayna annahu qaal fainahu yubcau yowma alqiyaama mulabbiya isagoo labayk allahuma labaykale mulabiya xaaliya wazaada lam yusami saciid binu jubayr xayu qarra meeshii uu ninkaa ku dhacay muuna sheegin carafay ahayd waxaddaana abu kuray moxamed bn alcalaa qaala xaddaana wakiic can sufyaan can camr bni diinaar can saciid bni jubayr can ibn cabaas radi allah canhuma ana rajula baa awqasatu raaxilatu hashiisii baa jebisay buusaan raaxila wa huwa muxrim isagoo muxrima neefka gaadiidkaee geelee raraba raaxila la dhaha famaata waa dhintay faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi iqsiluuhu waxaad ku dhaqdaa bimaan biyo iyo wasiilka calaykum wakafiruu fii toobay labadiisa marona ku duuba walaa tukamiru raasa madaxa ka dadina walaa wajahu wejigiisa marka wejigan riwaayada wejiga ah hadda sheegaysa waa shaad bay culamada qaar leeyihin qaarna waxay leeyiin maya shaad mayahee wejigan wax hadda mukhaalafo ay la timi ma jirto keliya ziyaado riwaayaadka kale ayna sheegin bay caddaysay madaxana ka dadina wejigana ha dadina oo in wejiga uu qofka muxrimkaa uu dado maxduur maaha qofka duxad ama cumro ku jira wejigiisa inuu dado maxduuraadka ka mid maaha bacdu ahlcilmi qabaan marka hadduu markaa wejiga hadadin uu nabigu yidhi calayh salaam waxay ka dhigan tahay min baab alixtiyaat taxadar wey oo haddii wejigiisa la dado qaar madaxa ka mida ah laga yaabaa in la dado marka walaa tukhamiru ra'sahu bibaalasii adkeenaya baalasii adkeenaya fainma yubcadu yowma alqiyama maalinta qiyama waxaa la soo saari doonaa mulabiyan isagoo labeegsanaya labayk allahuma labayk leh waxadaana moxamed binu sabax qaala xaddaana hushaym bnu bashiir akhbarana abu bishrin xaddaana saciid bnu jubayr can ibni cabaas radi allah canhuma xaa waxadana yaxya bnu yaxya walafdu lah qaala akhbarana hushaym can ibni bishrin can saciid bnu jubayr can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rajula ninba kaana maca rasuuli illahi nabiga maciisu aha calayh salaam muxriman isagoo muxrima fawaqasatu waxaa jabisay naaqatu hashiisii hadda naaqa markii la yidhaahdo waxay noqonaysaa aluutha min alibil bay noqon waa hal famaata waa dhintay laakiin marka hore baciir iyo raaxida iyo lagama fahmo faqaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam nabigaa wuxuu yidhi iqsiluuhu ku dhaqa bimaan biyadi wasidin calaykum wakafiruuhu ku kanfafiito bay labadiisa maro walaa tamusuuhu hataa absiinina bidiin wax udgoon walaa tukhamiru ra'sa madaxana haka deedina fa innahu yubcadu yowma alqiyaama maalinta qiyaama waa la soo saari doonaa mulabidan isagoo xaraara mulabidan saw xaraaran xaraar yani wax sibqi ah oo xabag ahaan oo madaxa la marsan jiray wey waxaas marka dhaqiddaa la dhaqaaya inaynan goynaynin baana laga fahmayaa isagoo weli ay xaraarta si ugu taallo ayuu soo bixi doonaa riwaayadii asharkeeda badnayna soo marrayna waxay ahayd mulabiyan isagoo labayk allaahuma labaykan waxadaanii abu kaamil fudayl ibn xusayn aljaxdariyu qaala xadaanaa abu cawaanata alwadaax can abi bishrin jacfar can saciid ibn jubayr can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rajulan mima waqasahu xaja iyo baciiruhu neefkii geela u saaraa huwa muxrim isagoo muxrima maca rasuulilaahi sala allah alay sl nabiga la socda fa amara bihi rasuulullah nabiga amray calayhi salaatu wasalaam ninkaasi agaasinkiisi iyo hagaajintiisi marka laga hadlaayey an yugsala in la dhaqo bimaa'in wasidrin biyo iyo caleegu ku dhaqa walaa yumasa inaan la taabsiinin idan wax udgoona ka dhowra walaa yukhamar aan la dabooli ra'su madaxiisa fa innahu yubcadu alqiyaamati maalinta qiyaamo mulabidan baa lasoo saaray asagoo tabtirkiisii iyo qaabkiisii madaxa ugu duuban yahay wii madaa uu marsaday waxadaana moxamed bnu bashaar abubakr bnu naafici qaala ibnu naafic wuxuu yidhi akhbarana qundar qaala xadaana shucba qaala samictu aba bishrin yuxadiu can saciid bni jubayr annahu samica ibnu cabaas radi alla canhuma yuxadid ana rajula ninba ata nabiya sala allah alay wasalam buu yimid wahuwa muxrim isagoo muxriman fawaqaca fii naaqatii hashiisuu ka dhacay faaqcasatu way jirisay faamara nabiyu sala allah alay wasalam baa wuxuu amray an yugsala bimaain sidrin lagu dhaqo wa an yukafara in la kafafiitooba in lama maro walaa yumasa diiban wax udgoona aan la marinin khaarijun ra'suhu madaxiisana uu baxsan yahay khaarijun ra'suhu madaxiisana in la dado lama ogolee waa inuu bannaanka yaalla madaxiisa qaala shucba wuxuu yidhi uma xaddaana bihi bacda dalika khaarijun ra'suhu wajhu madaxa iyo wejigaba fainahu yubcadu yowma alqiyaamati maalinta qiyaama mulabbidan isagoo madaxa wixii uu marsaday ee uu kaga ilaalinaya shacqiga iyo basaasta iyo siigada iyo uu iskaga dhowraayay wixii madaxa isagoo weli u marsan yahay ayuu soo baxayaa wuu nabiga sala allah aleh wasalam afkana ka leh labayka allahuma labayka qaala xaddaana haaruun bn cabdillaahi alxamaad qaala xaddaana aswad bnu caamir can zuhayrin can abi zubayrin qaala wuxuu yihi samictu saciid bnu jubayrin yaquul qaala ibnu cabaasin radi allahu canhuma waqasad rajulan midbaa waxaa jabisay raaxilatu hesha u saarraa wahuwa مع rasuulilahi nabiga calayh عليه uuna ag taagnaa fa amarahum rasuululah saxaabadiibuu nabiga amray calayh salaam an yaqsiluu ninkan in la dhaqo bimaan biyihi wasinta caleengod waan yakshifuu inay faydaan wajhu wejigiisa xasibtuu qaal waraaso madaxiisa in la faydo oon la danin fainahu yubcau يوم alqiyaamati wahuwa yuhin asagoo tahayusanaayo towxiidsanayo oo labayk allaahuma labayk labayk laa shariika la kale towxiid weeyaane yuu soo bixi doonaa waxadaanaa cabdi bnu xumayd oo qofka wax carabkiisa ku badan ee carabkiisa uu ku dambeeyey ayaa lagu soo saari doonaa towxiidka marka oo ugu wanaagsan qofka waxa uu badiyo oo carabkiisa ku badta si hadhow maaragtay uu ugu dhinto oo uguna soo baxo qaala xaddaanaa cabdu bnu xumaydin akhbarana cubaydullahi bnu mawsa qaala xaddaanaa israa'iilu ibnu yowns can mansuur bni muctamir can saciid bni jubayrin can ibn cabaasin radi allahu canhuma qaal kaana maca rasuuli ilahi sala allah alay slam waxaa nabiga la jiray rajulu nin huwa qasatu naaqatu heshiisii baa jabisay famaata waa dhintay faqaala nabiyu sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi iqsiluu dhaqoo walaa tuqaribuu hau dhowayn naqiiba xudgood walaa tuqaduu hadaboorina wajhu wejigiisa iyo madaxa fainahu yubcadu waa la soo saara yulabi asagoo la beegsane baabu jawaazi ishtiraadi lmuxrimi taxalula bicudrin almarad wanaxwihi wuxuu ku saabsan yahay jawaaz ishtiraadi lmuxrimi qofka muxrimka ah inuu shardisto way bannaan tahay adtaxallula inuu xalaaloobi oo meesha uu dhaafi waayo uu ku xalaaloobi bicudurilmaradi jirro hadday tahay cudurdaar jirro ah wa naxwii wixii la ahoo xabsi oo la xabisay oo kalea ah. qofkii xaj u socday ama cumro u socday hadduu xoogowka ama darri iyo xanuun iyo jirro ay haysay ama uu maqlo xoogow colaad iyo cabsibaa ka jirta xaramkii iyo agagaarkiisa agagaarkiisii iyo waddadii la maraayo oo kale maalan waddadii la maraayo oo kale waxaa u bannaan inuu shardisto oo yidhaahdo markuu ku dhawaaqo labayk allaahuma labayka labayka laa bashariika laka labayka uu yidhaahdo inuu yidhaahdo wamaxillii allaahuma wamaxillii xayfu xabastani ilaahu meesha aan ku xalaaloobi oo xajkeega iyo cumradeeda ay dhammaani waa meesha lagu xabisto oo ama xanuun darteed aan la dhaafi waayo jirre aan la dhaafi waayo ama maahe aan amni darri iyo la dhaafi waayo ama sahaydaba iga go'do halkaasaa ilaahu ku xalaaloobi qofka dhahaya waa kee waa qofkii marka horeba xogo calaamaad iyo cudurdaarro ay ka muuqdeen oo jirri iyo wax lamida ay haysatay li'annu xadiidku midkaasu ku yimid amaa in qof walba oo xajinayo uu yidhahdo maxaydu xabasani hada laysa min hadyi nabiy sala allah alayh wasalam nabiga waa xajiyey waana cumraystay saxaabadiisana waa la socdeen mayna dhihin arrintaa mayna ku hadli jirin kumaynan hadli jirin ah, ee waxaa weeyaan qofkii cabsanaya wey oo xanuun ka baqaaya inuu la socon waayo kaas ayaa saandhahaya ama midka kale waa iska niyoonaya xajkiisa iyo cumradiisa hadday wax qabsato oo xajkiiiyo cumradii intuu dhammaystiri waayo jirro ay ku dhacdo usaa ku dhinto yubcatu yowma alqiyaamati mulabiyan maalinta qiyama asagoo mulabiya uu soo baxayaa ma khasaarin kanse jirro darteed asagoo hayso warkan ku dhawaaqay maxay u kordhisay waxay u kordhisay haddii uu qofkan asaga ah ee xaj ama cumro aaday jirro uu la socon waayo ama ma ahee cabsi iyo cadow uu la socon waayo muxasar baa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa muxasar baa la yidhahdaa marka qofkaa maxaa laga rabaa ama muxsar muxsar baa la dhahaa muxsarna marka muxuu noqon fa in xsirtum fama staysara min alhadi gowrac baa laga rabaa nebiga inuu gowraco halkaasaas ku xalaaloobi kadibna xajkiisii ama cumradiisiina dib buu ka soo qadaynaya laakiin qofkan jirradiisii marka hore waa ka sii afeeftay ee yidhi allaahumma waa xanuunsanahay maxallii xaydu xabastani hadduu markaas uu meel dhaafi waayo meesha u dhaafi waayu ku xalaaloobi xajku waa u asaxay wax fidyooo laga rabana ma jirto oo fidyatulmuxsana oo laga raba ma jirto sidaasuu marka ku badbaaday oo shardigan uu shardistay faa'iidadaasay u leedahay wuxuu kaga badbaaday wax fidyaa inuuna bixinin wuxuu kaga badbaaday inuuna qaban la imaanin oo camalkiisa halkaa uu dhammaystirmay sidaasuu marka ku helaya xadaanaa abu quray maxamed bnu اlcala alhamdaani qaala xadaanaa abu usaamata xamaad can hishaam ibni curwa can abii curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi dakhala rasuulu llaahi sala allahu caleh wasalam baa wuxuu u soo galay calaa dubaaca binti zubayr dubaaca binti zubayr binti cabdilmualib oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo gabadhan ilma adeer bay ahaayeen zubayr bin cabdilmualib iyo cabdullahi bin cabdilmualib walaalay ahaayeen carruurtoodii wey marka dubaaco gabadh maadeer ahayn buu nabigu u soo galay faqaala lahaa wuxuu ku yidhi aradti alxaja xaj ma rabtaa inaad maxajiso sanad kale oo xajatulwadaac yuu nabigu u soo baxaya baa ku dhaartay maa ajidunii isma helaayo ilaa wajicatan aan helaya inaan xanuunsanayo xanuun iyo fahmadarri baan dareemayaayo waan xanuunsanaya nabi allow inaan xaje waaba rabee xanuun baa haya fa qaala nabiga wuxuu ku yidhi nabigaa dirrigeliyey oo tashjiiciyey wuxuu ku yidhi xujii xaji oona raac washtariqii shardhiso waa ka shardiga waquulii waxaad tidhaahdaa allahuma maxillii meesha makaanu xalaalowgeyga iyo zamanu xalaalow labada way noqonaysaa inuu yahay daraf zamaani iyo makaani miimi ah marka allahuma xillii makaanu xalaaloogayga iyo zamankaan xalaaloobi xayu waa zamanka ama makaanka aad xabastani igu xabistoon dhaafi waayo halkaasaan ku taxalluli oo wixii laga rabay xaaji oo gawricii iyo timagaabsashadii arrimihii halkaasaan ku soo noqono xajkaygana halkaas igu dhammaaday tabartayda intaa way fataqullaha mastatactu wa kaana gabadhaa waxay ahayd taxta almiqdaad almiqdaad binu camar ibnmiqdaad binu camar ninkii dhihi jir ee mashhuurku waa miqdaad binu aswad saxaabigaasaan qabay radia allaahu canhum jamiican marka nabiga ala slam saasuu ku yidhi iska soco iska luluudo haddaad dhaafi weydo meeshaa dhaafiweeda ku xalaaloobaysa shardigaasna sii xidho allahuma xilli xaydu xabastani waxadaanaa cabdu bnu xumayd akhbarana cabdurazaq akhbarana macmar can zuhri can curwa can caaisha radi allahu canha qaala dakhala nabiyu sala allah alay wasalam baa wuxuu u soo galay calaa dubaac binti zubayr ibni cabdilmualib faqaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuul allah inii uriidu lxajxaj waa baan doonayaaye waana shaakiyatun maxnuunsana faqaala nabiyu sala allah alay wasalam ba wuxuu yidhi xuji xaj washtaradii shardiso ana maxilii makaanu xalaalowey waxayu meeshii way xabastane aad u xabista dheh qaala waxadaana cabdu bnu xumaydin akhbarana cabdurazaq akhbarana macmar can hishaam bn curwa can abiih can caaisha radi allah canha mil waxadaana moxamed bnu bashaar xadaana cabdulwahaab bn cabdilmajiid athaqafiy wa abu caasim wamoxamed bnu bakrin can ibni jurayjin xaw xadaana isxaaq bn ibraahim walafdu lah akhbarana moxamed bnu bakrin akhbarana ibnu juraydin akhbarana abu zubayr annahu samica daawuus buu maqlay daawuusan waikrimata mowla bna cabaas can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana dubaacata gabadha la dhaho bint zubayr ibn cabdilmualib radi allahu canha ibnatu ammi rasulilah sal slam atat rasuul allah nabiga cala salaam bay u timid faqaalat waxay tii innii imra'atun haqiila nabiga u galay u tagayna waa soo marray riwaayadaas marka waxaa weeyaan inuu marka hore u sheegay kadibna haddana ay tiri weli xanuunkii yaan ugu sii cuslaaday innii imra'atun haqiila wa inii uriidu lxaj xaj baan doonayay famaa taamurunii maxay amraysaa qaala ahillii bilxaj xaj xarmo oo xaj niyo washtariqii shardiso ana maxilii meeshaan ku xalaalooni xayu taxbisunii meeshaad alla ugu xabisto ilaahayow dhaafi waayo halkaa unbay xajkayga iga tahay xajka iga tahay marka qofkii intuu xajkiisa u baxo oo waxyaalo maaragtay cabsiaana ay haysa ama xanuun ama cudur wax saas oo kalea ah, oo shardigaa la yimaado xajkiisii waa waa waasaxay waa waasaxay waaiska ah, soo noqonaya dadkuna xaaji bay dhihi karaan in kastoo xaaji waxaa la yidhaahdaa qofka xaj ku jira xaaji la yidhaahdaa kan markaa xajka soo bogay xaaji la leeyahay waa iska laqab sharafeeda maanay sharafeedu dhibna ma laha haddii la sharfo marka saas buu noqonaya cabdullahi bin cumar radi allahu canhu waa kii dhihi jiray markii xajaaj uu ku duulay maka xilliga cabdullahi bin zubayr waa kii markii la yidhi xaalad culus baa jirta iska joog sidii nabiga calayh salaam xudaybi uu sameeyey baan samayn buuri qaala fa adrakat nasiib gabadhaasi way haleeshay nasiibkeed xanuunkii isagaa ah muu xabisinaya adrakad way haleeshay xajkeeda way dhammaystiratay qaala xaddaana haaruun bn cabdillaahi qaala xaddaana abu daawuud dayaalisi sulaymaan bnu daawuud xaddaana xabiib bnu yaziidin can camr bni harad can saciid bni jubayr wacikrima can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana dubaaca araadat alxaja xaj bay doontay ay damcday faamaraha nabiyu sala allah alay slam baa wuxuu amray an tashtarida inay shardisato fafacala dalika can amri rasuulilah amarkii nabiga ayadoo ku dhaqmayso ayay sidii samaysay oo waxay tiri waxillii xaytu xabastani وxadaثna isxaaq بn ibrahim wa abu ayub alghaylaani وaxmed bn khiraash qaala isxaaq barna wqala akhrana xadaثna abu caamir wahuwa cabdilmalik ibn camr qala xadaثna rabax wahuwa ibn abi macruufin can caطاء can ibni cabaasin radi allahu canهuma ana الnabiya salى الlah alيه wasalam qaal lidubaaca dubaaca binti zubayr wuxuu ku yidhi radi allahu canha xuji xaji oo ma raaco xajka muslimiinta xajinaysa intaa raacdo washtaradii shardiso waxaad dhahaysaa anna maxillii ilaah waan xajiyey anna maxilliise meeshaan ku xalaaloobi xayu meeshii weeyaan aad taxbisunii igu xabisto oo dhaafi waayo qadarkaada ugu dhaco fii riwaayati isxaaq amara adubaaca ayuu amray baabu ixraam alnufasaa waistixbaabi iqtisaaliha lilixraami wakada alxaa'ili wuxuu ku saabsan yahay ixraamu nufasaa haweenka nifaaska dhiigga dhalmada qaba ee umusha la yidhaahdo way xarman xaj iyo cumro way niyoon karaan ayagoo caadadhiiggii iyo umushii qaba waistixbaabi ikhtisaaliha inay qabaysataana sunna ah way qabaysan kartaa oo qabayskaasi ay qabaysanayso waa ikhtisaal lilixraam ixraamkaasay u qabaysanaysa oo mar buu waajibba noqon karaa inay qabaysato marra sun buu iska noqon karaa marra mubaax buu iska noqon karaa markuu waajibka noqon karo waa haddii iyadoo ah, umul ah haddii dee ay ixtiraam ku dhaco ixtiraam ku dhaco oo ay shahwe iyo waxtaasoo kalea ay ka timaado marka qabayskii waxaa ku waajibaya qabayskii jinaabada ayaay ka qabaysanaysaa inay ka qabaysatana faaiday ka heli faa'idaday ka helaysaa maxaa weeye qur-aanka inay akhristaa uban ayaa u sugnaayo qur-aanka inay akhrisato ayaa u suuroobi oo heli li'annahu hadday nufaso tahay ama ay xaa'ido tahay qur-aanka way akhrin kartaa laakiin hadday jinaabo qabto qur-aan ma akhrin karto qur-aan ma akrin karto marka way qabayseen qabayska waajib midka sunnada aanad waxaa weeyaan lilixraam ayadoo caadadii ama mxua caadadii qabta ama dhiiggii dhalmada qabtee umusha ayay dabcday inay xajisa cumraysato markay xarmanayso inay qabaysato qabayskii xarmashada ama carafa darteed ay u qabaysato wuquufu carafa ama maka gelitaankeeda ay u qabaysata nabiga markuu maka galaya waa qabaysan jira intuu meel lilduwa tegay lilduwa markuu maraya nabiga calayh salaam waa kii qabaystay calayhi salaatu wasalam biquri maka ayaguna waa loo qabaystaa qasalaadka sunnooyinka way fara badan yihiin xajka midkaaska mubaaxa ahna waa litabriidi qofka xajka ama cumrada ku jira biyo inaad ku shushubo isqaboojiyo waa u bannaanta waistixbaabu iktisaaliha lilxiraaq wakada alxaa'idu gabadha caadada qabta xaydkana waa sidaasoo iyadana way qabaysan xadaanaa hanaad binu sariyi wazuhayr binu xarb cumaan bin abi shayba kullum dhammaantood can cabda qaala zubayr xadaana cabd bn sulaymaan can cubaydlahi bn cumar can cabdiraxmaan bn qasim can abihi alqaasim bn muxamed bn abi bakr sidiiq radi allaahu canhu can caaisha radi allaahu canha qaalad waxay tihi nufisat asmaa asma binta abi bakr radi allahu anhu asma bintu xumays zawjatu abu bakar waxaa uga horreeyey jacfar waxaa uga dambeeyey cali nufisat asmaa bintu cumays gabadhaasaa umushay bimuxamed bin abi bakr maxamed bin abubakar bay dhashay bishajara iyo dulxulayfa iyo albayda meelo isku dhoweyn meeshii madiina reer madiina ay ka xarman jireen war madiinaba kasii fogeen santuleedkeeda halkaa markay marayso ayay dhashay maxaad garatay marka gabadhaa waxay xaj u socotaa afar boqoloo kilomitir bay u socotaa maka iyo madiina inay siddeed beri taqriiban ay socoto siddeed beri ay u sii socoto iyadoo aan gaadiidka dheeray iyo diyaarad iyo gaari midna saaraynaya waxa ugu korreeya haystaan waa awrwey marka yay u socotaa inay xaj aadeen gurigii iyo magaaladeedii iyo meeshay deganeed bay markaasi yaa u muuqata marka hore een waxaa la yaabnaa gabadhan shinkeedii dhammaaday ee sagaalkii bilood u dhammaaday ee xaj baan u baxayaa ee mashaqada intaa leeg rabta inay sii qaado mise ayadoo intay umushay madiina korkeeda joogto oo weli aan magaaladii ka fogaanin oo magaalada umusha ku celiya aan la dhihinayn horay u sii socotay intay caloosha mara ku xedat marka arrintu waa iimaan iyo yaqiin iyo xubbulkhayr khayr jaceyl iyo iimaan iyo yaqiin iyo nabi moxamed sal allahu calay wasalam inay la saaxiibaan oo ay maanta fursaddan qaaliga ah ayna ka hadhin yaa ku jirta saxaabada nabiga calayh isalaatu wasalaam ayadii waa umushaysa maalintaas ayay waxay leedahay labayka allaahuma xajan ama labayka allahuma labayka way camalkii sii wadaa oo sideed beri maka u sii socotay oy kadib mino aaday oo kadib carafo aaday oo dhagaxtuurkii ay samaysay oo dawaafkii iyo sacyigii la timid oo haddana ay madiina dib ugu soo noqotay radia allaahu canha markaad meelaha xajka iyo aad tagta xujay meelaha iskugu imaadaan cajar ulxujaaj layaab badan baad arkaysaa waxaad arkaysaa kayfa annaas yataqaawatuuna fii xub alkhayr sida dadku ay u kala tegsan yihiin iyo gegsiga iyo khayrka sida qofka ay ugu kala duwan yihiin miaal basiid markii eh, la joogo mina maalmaha jamaraadka iyo dhagaxtuurka kow iyo tobnaadka laba tobnaadka saddex tobnaadka waxaad arkaysaa dad xoog leh oo caafimaadsan oo sheekada ka bixi aadyaadi oo saxankii lasoo hoosdhigaa leefaaya oo cunaya oo waxba aan qabin dhibaataa oo dhahaya dhagaxga satur hebeloo dhagaxga satur dhinaca kale waxaad arkii dad lugaynaya min makkata ilaa carafa gaari baan oo galeen oo odayaal duquubay ah iyo habrad duquubay ah kuwa naafo ah dhubtinaaya saa u socda ad arkaysa ogoleen xataa in dhagax laga tuuro aan ogoleen in ay qof kale ay uu kaalmeeyo markaa khayrka jaceylkii khayrka waa lagu kala fiican yahay gaaraan waxaad moodaa markii meelaha la tago soomaalidu dadka agga nasashada u badan xagga nasashada ayay u badan yihiin in badanoo kamida intaan mushaahadkaa khayra badanna waa jiraan ayib <clears throat> asma radi allaahu canha keliya waxay nabiga weydiisay maxaan sameeya nabi allow waanu mulay abubakar bay u dhiibatay farriin markaasuu nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi iqtasilii wastadfirii waahili intaad qabaysato istidfaar samee istidfaarka waxaa weeyaan yani meeshii dhiigga wax saar mara wax ku xidh meesha hadda bambas waxbaa la xidhnaa waxyaalahaasoo kale meelaha mara wax saar si dhiigga dee uunan kaaga hallaynin markaa qabaysana kadib deenna xarmo oo xajkaada iyo cumradaadii niyo ayuu nabiga sala allah alay wasalam ayib qaala xaddaana abu qasaan maxamed binu camar nufisat asbaabda bibashada faamara sal slam wuxuu amray abaa bakar inuu amra an tatasila inay qabaysato wa ay xarmato xaddaana abu qasaan maxamed binu camar qaala xaddaana jariir bnu cabdilxamiid can yaxya bni saciidin can jacfar bni muxamedin can abihi maxamed lbaaqir jacfar saadiq can abihi maxamed lbaaqir can jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhuma fii xadiidi asmaa binti xumays xiina nufisad markay dhashay ku saabsanaa bidulxulayfa ay ku dhashay dulxulayfa ay maraysa markay dhalayso ana rasuula allah nabiga calayh salaam amara abaabakar oo soo dirsatay wuxuu nabigu u amray oo u sheegay radi allahu canhu fa amarahaa wuxuu amray abubakar oo gaarhsiiyey an taqtasira inay qabaysato watuhin wa an tastadfira riwaayadkan istidfaar inay samaysto meeshii iska xidhoo markaa warkayma ka tagtana ifcalii maa yafcalu alxaaju kayra laa taduuki bilbayt ba u taalla oo gabadha nafasada iyo gabadha xaydada waa iskuxugun isku xugun weeyaan walidaalika nabiga calayh salaam caaisha wuxuu ku yidhi iyadoo ooye markuu u yimid annafiski marka xaydku nifaas baa la dhahaa waa isku xugun kacbada ma dawaaqayso sacyiga labada ragcadood ee ka dambeeyana ma tukanayso laakiin wixii kale ee xaaji uu la imaanaya oo ama mina ama carafo ama dhagaxtuura intaba way la imaan karaan wahada huwa ra'yu jamhuur ahli lcilm walam yukhaalif ila bacda ahli daahir ibnu xasmi saaxibu almuxalla raximah ullah isaga wuxuu leeyahay maya masalada maska wuxuu ahaa wuxuu leeyahay caaisha nabiga wuxuu ku yidhi ifcali maa yafcalu xaaj hayra laa taduufi bilbeyt laakiin asfar bintu xumays kumuuna dhihin nabiga calayhi salaatu wasalaam kumuna dhihin ifcali maa yafcalu xaaju hayra laa taduufi bilbeyt kumuna dhihin saas darteed gabadha mufasadaaya ee umushaa kacbada way dawaafi saasuu masada qabaa wa haadaa laa'iqun calaa daahiriyatihi daahiriyadiisii iyo madhabkiisii waa u cunabaa hadalkaas la yaab ma laha lanna madhabu daahiriya waxaa weeyaan jumuud cala nusuus iyo naski in lagu dheganaado oo waxaaba yaraatee cilal iyo cilala aan la qaadanin iyo aqyisada iyo ilxaaqu lmaiili bilmaiili washabiihi bishabiih qaala xadana abu muxuu ahaa asbaab bn cubayd xilmu fi sabili xulayfa ana rasuula la sal sl amara abubakr radi allahu canhu faamarahaa an taqtasila inay qabaysato oo watuhil ay xarmato wallahu aclam bilahi towfiiq sala allah wasalam ala nabiyina